bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah wالsalaaةu waالsalaamu عalى rasuuli اllahi wعalى alihi وصaxbihi wman walaahu ma bacd asalaamu عalaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu waa barnaamijkii su-aalihii facebooka xalqadii tobnaad oo aan ku soo qaadan doono su-aalo dhowr iyo tobana su-aasha koowaad ee ugu horreysaan soo qaadanayna wuxuu leeyahay qofkani saa'ilkana soo weydiinaya ma ii bannaan tahay inaan deyn ka qaato xoolo ay leeyihiin agoon anigoo ku qaadanaya inaan waqti go-aan ku bixiyo xoolaha agoonta ama ilmaha yararka ee mas-uulka laga yahay waxaa lagu bixin karaa wixii maslaxad iyo dan iyaga ah oo keliya haddaynan iyaga maslaxad iyo dan ugu jirin xoolaha bixintooda iyo gacangelintooda ma bannaana in la bixiyo ama gacan kaliyo ciddii mas-uulka ka ahayd aan ahayn in loo geliyo ama deenha lagu bixiyo hataa magac ganacsi ha lagu dhiibo saas darteed haddii deymashadan uu qofkan daymanayahay ay dan u tahay ilmaha iyo agoonta ay dan u tahay waa la deyman karaa haddii haddiianan iyaga dan iyo maslaxad ugu jirin oo wax faa'iido iyaga ay ku gaarayaan ama khatar ay kaga badbaadayaan aanay jirinna in la daymay ma banaana waxaa la isweydiin karaa goormay maslaxad say ugu jiri kartaa haddii qofkani qof waxhaysta yahay oo meel loo socdo waddaduna ay khatar tahay oo laga cabsanaya xoolihiin lagu dhaco ama haddayba sii hayaan halkan kusii sii hayaan ayay cabsanayaan waa laga arki karaa halkaa maslaxadooda ay ku jirto xoolahoodu si ay ugu badbaadaan in ninka qofkan la siiyo qofkanna qof wax haysta oo meel ammaana marka la tago laga helaya uu yahay hadalkaasi waa tusaale un haddii ay jirto inay ilmahan maslaxad u tahay in la daymiyo ama deyntaas la bixiyaay dhibaato ma laha haddayna iyaga maslaxa ugu jirinna deyn lama bixin karo qofka mas-uulka ka ah cid kalena kama qaadan karto su-aasha labaad wuxuu leeyahay qof su-aashana soo weydiinayaa qof baa yiri wii sarif baan ka shaqeeya lacag saddex kun aan u dhiibay bishii boqol iyo konton buu isiiyaa markii dambena wuxuu yidhi lacagtaadii markaa rabtana waan kuu celin saasaan ku shaqeeyaa bishiina boqol iyo kontonkaasaan ku siinayaa mucaamiladaa ka waran mucaamaladaa xaaraan wey waayo xooluhu mar haddii raasamaalkii la damaano oo ma lumayaan la yidhahda khasaarena ma gaadhayo xoolahaasi ama waa deyn ama waa ammaano ganacsi maaha xoolo dayn iyo ammaano ahna ribix ma dhalaan saa darteed caqdigu waa caqdiga la yidhahdaa mudaaraba mudaarabada nooceeduna waa mudaaraba faasida away ah kadib bay noqon khilaafkii culimmada haddii ay mudaarabada xoolaha lagu shaqaynayo asalkuna ahayd ribixa in la qaybsado khasaarihii aan tacaddi ahaynna qofka xoolaha le uu xambaaro ay ahayd haddii si khaldan loo maamulo qofkii ku shaqaynaya ma ujratulmithli buu yeelanayaa wixii ka soo baxana qofka kalaa yeelan mise wixii ay ku heshiiyeen bay caqdigaa waa la joojin inta ka horeysana waxay ku heshiiyeen bay kala qaadan waa laba qowl oo ahlulcilmigu ay leedihiinoo masaalka ijtihaadiga ah laakiin caqdigaasi waa faasid mudaarabada iyo xoolaha lagu shaqaynayo ama qiraadka loo yaqaanana sax maaha xoolo lagu shaqaynayo oon lafahoodu khasaarin ribxina dhalayaa waa wax khaldan wey wabilahi towfiiq sabiilka saddexaad wuxuuna weydiinayaa oo uu leeyahay ruux ayaan ku heshiinay in ruux dhintay uu ka cumraysto uga cumraysto qof baa la heshiiyey qof dhintay inuu ka cumraysto magaciisiina waa loo sheegay kadib markay qofkii kala tageen magacii wuu halmaamay meeluu qofkii ka raadiyana ma yaqaan wuxuu yidhi haddaan qofkii ula niyooda anoon magac sheegin ma ansaxaysaa jawaabtu waa haa markii qof laga xajinaya laga cumraysanaya laba arrimood un baa la rabaa in qofkan qof ka xajinaya ama ka cumraysanayaay isagoo qof horay usoo xajiyey uu yahay waa marka koowaad marka labaadna inuu qof gaara niyadda ku hayo oo qofka hebela inuu ka xajinaya ama ka cumraysanayaa la doonayaa qofka mucayankaa magaciisa in la sheego iyo magaciisa in la xasuusto midna qasab maaha walidaalika ay fuqahadeen mar walba yidhaahdaan qofka naa'ibka laga noqonaya laga xumraysanaya laga xajinayaay in magaciisa la sheegana shardi maaha in la garanayaan shardi maaha oo waxyaabaha sheegistooda inay qasab ahayn mar haddii qofka aada u jeeda qof aada garanaysa uu yahay qofkii saa saasa ah hebel kuu keenay ama sidaa lagugula dardaarmay ama xoolahan aad ka qaadatay ijaara hadday ahayd way ansaxaysaa cumrada niyaabada ah wabilahi towfiiq sayr kale wuxuu leeyahay waxaan wadaa bas yurub jooga joogaa baan u malaynayaa wuxuu ka dhaqaaqaa boostaajada iyo meeshaan ka kaxaynayo maqribka wax dhiman waxaanan meeshaan u socday gaaraa cishahoo sagaal daqiiqa toban daqiiqa wax lamida dhiman wuxuu leeyahy salaadaydii maxaan sameeyaa waxaan dhihi lahaa cishahoo toban daqiiqo dhiman haddaad tagto toban daqiiqo maqrib waad ka gaari kartaa ee tuko hadday mararka qaarkood dhacday inaadan ka gaari karinna maqribka markuu cishaha soo galaad waqti hesho baad marmar raacin kartaa labada salaadood duhur iyo casar ama maqrib iyo cishe iyadoon joogto laga dhigaynin marma musaafirna aan lahayn roobna uunan da-aynin wixii marmar culays qofka qabsaday ah waa la ys raacin karaa sidaasna nabigaa sameeyey sal l slam saxiix muslim sida ku qoran ee lagaga wariyay min xadiid ibni cabaas nabiguna madiine ku tukaday iyadoon cabsi iyo roob midna jirin taban madiina la joogaa ee safarna lama aha afar sideed ragcadoodna mar buu israaciyey oo duhr iyo casara ah. toddobana mar buu israaciyey oo maqrib iyo cishaa markii ibni cabaas la weydiiyey muxuu nabigu ula dan lahaana wuxuu yihi ummadiisa inayna xaraj iyo culays badan dareemin bay ahayd nabiguna waqtiyo badan ma samaynin abu hureyra la weydiiyo ibnu cabaas baa saa ee ka waran waa runtii buu yidhi run buu sheegay haddaba arrintaa waxay tilmaamaysaa wixii marmar ah ee duruuf lagu xallinayo qofka isbitaal buu saf ugu jiri karaa xaaladiiyo uu cabsanayay ku qaban kartaa ilaa aakhirkeeda marmar wixii ah dhibaato ma laha markuu ka soo gaaro iyadoo waktigii wax ka dhiman yahayna wakhtigeedii ha ku tukado su-aasha shanaad waxaynal wuxuu leeyahay saa'ilku cilmiga inaan bartaan rabaa weliba gaaraan fiqiga inaan bartaan rabaa marka waxaan rabaa inaad ila tarisid sidaan u kala hormarin lahaa haddii aad soomaali tahay fiqigaad baranaysa kow waxaan ku tarin lahaa inaa calaa dariiqada fiqiga tasalsulka iyo tartiibka madhab shaaficiya aad ku barato inaad madhab shaaficiya ku barato kadib haddii ilaahay aqoon iyo heerku gaarsiiyo adugu aad wax kala rajixi karto ood kala dooran karto madaahibta kalena aada akhrigi karto ood wixii isla fahmi karto markaas taladeeday leedahayoo de jid kuu furan laakiin bilowgu qofku madaahib isgarab yaacaysa ma wada bilaabi karo madhabaan deegaankiisa iyo wadankiisa laga akhrisaninna keligii ma akhrisan karo ama culimadii u akhri lahayd binuusan helin baa laga yaabaa saa darteed marka koowaad waxaan dhihi lahaa silsila fiqi shaafici baro marka labaad fiqiga shaaficigihii dadkana soomaaliyeed silsilad la raacay leeyihiin silsilada raac safiinaha ka bilow abuushujaaca ku xiji iyo shuruuxdiisa iyo xawaashidiisa kadib cumdatu saaliga u gudub haddaa rabta kitaab matnad nadmiood xifdidana zubadka ibni raslaan xifdi kadibna halkaas minhaajka ama ka horreysay haddaa rabta tanbiiha shiraazi ka horreysay kadib halkaa minhaajka uga gudub minaajka haddaad akhrisato waxaad usii gudubtaa muhadabka abu isxaaq ishiraazi wixii intaa ka dambeeyana kutubta madhabka adaa kala baran doonabo tilmaan intaa kasii dambeysa uma bahrin su-aasha lixaad wuxuu leeyahay qofkiina soo weydiiyey haddaan indhaha isku qabto inigoo iska ilaalinaya salaada markaan tukanaya waxa uu mashquulinaya maxay diintu ka qabtaa asalka sunnadu waa indhaha in la kala hayo salaada nuxurkeeduna waa in lagu khushuuco hadday indhihii wax ku mashquulinaya jiraan ama isku qabadku uu khushuucda kaaga fiican yahay way bannaan tahay inaa isku qabato maadaama qasadkii ugu weynaa iyo dhuuxii nuxurkii salaada ee khushuucdaa ruuxdeedii haddii ay kuu faa'iideynayso arrintaa waa la ogolyahay raggii ugu horreeyay arrintaa sida aadka uga hadlayna fuqahada shaaficiya alcizi bn cabdisalaam baa qawaaciddiisa kaga hadloo mid ahayd culumo badan oo ka dambeysayna isagay kasoo guriyaan raxmatullaahi calayhim jamiican su-aasha toddobaad wuxuu leeyahy qofkayna weydiiyey sanka in la durto iyadoo quuxo keliya loola jeedo culamada qaar baa yidhi waa xaaraan ee diintu maxay ka qabtaa haddii laba shardi la helo dhibaato ma laha sanka qurxintiisu cidda duranaysa haddee dumar iyo gabarta goobta iyo waktiga la joogana waxyaabaha quruxda uu ka mid yahay way bannaan kama duwana sanku dhaga si dhagihii iyagoon duleelin lagu dhashay gabdhii qurux loogu durayaay haddii wakhtiga iyo deegaanka la joogo sanka in la durto ama wax la geliya ay qurux noqotaay way samayn kartaa way u bannaantahay wixii dheghdhagow xilliga nabigu waa la samayn jiray sal ly salam ciladii iyo sababtii loo sameynayay unbaa sankana xuseynay soo taabanaysa waana masale mashhuur ay culimmadu ka hadlaan raxmatullaahi calayhim jamiican nacam haddii aynan maslaxada jamaalka iyo quruxda aynan ku jirin wakhtiga iyo goobta ama tashabuh dad xunxun iyo rag dumar isu ekaysiinaya ay timaadahay asalkii taxriimka iyo ziyaado fuushay ayay noqonaysaa su-aasha sideedaad qofkan wuxuu leeyahay waxaan ku noolahay waddanka biljam waxaa ila jooga xaaskayga iyo saddex ah oo yaryar yar ooan soomaaliya goordhow ka keenay qofkaasi wuxuu leeyahay guurka guurkayagii hore ma aqoonsanin baa la yidhi wada jooggiinana saaxiib baan idin aqoonsanaynaa xaaskoo uurla haddii beri dhashana iyadaa ilmihii loogu abtirinayaa waxay nugu xidheen shardi ah iyaga meelahooda inaan tagno siaan guurkayaga uga diiwaan gelino haddaan tagna diintu maxay ka qabtaa waxaan rabaa marka hore inaan idhaahdo intaan ka aqaana biljam maraakis islaamiga oo la aqoonsan yahay bay leedahay sida markaska weyn ee islaamiga brussel ku yaalla guurka ay sameeyaanna waddanka waa laga aqoonsan yahay intaan garanayo bedelkii intaad meelaha qaarkood tagto waxaadan garanaynin aada akhrido waxuun lagu hoosgelin lahaa bedelkii mararka qaarkood meeshaa intaad tagto hadhow dibaad ka waswaasi lahayd oo kaaga soo bixi lahaa waxaana guur iyo gogol iyo ilma yihiin marka koowaad waxaan ku talin lahaa walaalku hadduu meel kala waayo dadka muslimiinta biljam dadka muslimiinta way ku badan yihiin waddankan marocco dadka ka yimid waa ku badan yihiin iyaga ha weydiiyo sida ay sameeyaan haddii ay ka tegi weydana markaska weyn ee bruxelles iyo ha raadiyo hadday xal u heli karaan ama la xiriiro hadday taa xal u waayaan oo la yidhahdo meelahan dowladda hoose sistamka waxay su guursadaan mara way bannaan tahay inuu maro waayo iyagu caqdi iyo nikaax uma samaynayaan laakiin mafsado iyo madaro iyo dhib gaara yuu kaga badbaadayaa laakiin uma maraya inay guur u xalaalayaan oo dee reerku hadday isqabeen iyagu diin ahaanti islaamka isku guursadeen waa isu xalaal caqabadan iyaga iyo ilmaha iyo qoyska khatarta ku haysa ka gudubkeedana way samayn karaan haddee wax kaloo nadiif oo la hubo way kaga maarmaan ay waayaan su-aasha sagaalaad wuxuu leeyahay xaaska aan qabo wiil ay nin kale u dhashay wiilkaas xaaskiisa muxura ma u noqon karaa aniga jawaabtu waa maya waxa maxramka kuu noqon kara caruur gabdhaha ee xaasaskay qabaan waxalaa inu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum wiilashiinu xaasaskay qabaan wiilashaasoo kuwii dhabarkiina ka yimid ee dhasheen ah halka waxaa laga fahmay kuwa kale ee rabiibka ah ama lamidka ah wixii aan daliil kale kusoo darin ka mid maaha intaan ogahayna cinda ahlilcilmi wax khilaafa ma xasuusto oo ah oo sheegaya inaad maxram u noqon karto saas darteed haddii wiilkaasi xaaskaasi ilmo u dhasho gabadhu u dhalasha maxramaad u tahay oo aabaheed iyo eedadeediyo aada maxaarim u tahay laakiin xaaska uu qabee ajnabiga ka ah maxram umati marka iska ilaali arrintaas toban qofkan wuxuu leeyahay salaada guriga lagu tukado ma ansaxaysa qolo tabliiq ah baa igu yiri kuma ansaxdo guriga aniga waxaan joogaa sweden waxaa keliya inoo dhow masjid yar oo aan jimcaha lagu tukan masalada salaada masaajka in la tago marka laga soo tago ma waajiba ah, mise waa sunna mu-akada salaada guriga lagu tukaday mar walba way asaxaysaa mar walba haddii salaadii waxeedii axkaamteedii kale la ilaaliyo salaadu way ansaxaysaa waana daciif qowlka oranaya jamaacada qofkay ku waajibtay hadduusan tegin kama ansaxayso jamaacadu waxaa cinda ahlilcilmi la ysku hayaa daliilkuna tilmaamaya ma sunna akada mise waa farad inay asaxaysana waxaa ku tukada sal slam nabig sl markuu leeyahay salaada qofku keligii uu tukado salaadu jamaacada ku tukadaa ka fadli badan salaada keligii uu tukado tirooyin shan iyo labaatan iyo tirooyin kala duwan baa la sheegay way ka fadli badan tahay marka la yidhahdo macnaha labaduba fadli bay leeyihin lakin way kala fadli badan yihin salaadan asixin fadliba ma yeelato kaasi wuxuu ku tusayaa salaadu way asixi markaa kadib waxay noqon jumcadii jamaacadii hadduu gaari karay oo meel masaajid oo salaad loogu talagalo jamaaco lagu tukada ay tahay ma waajib bay ku tahay mise sunna mu-akaday tahay waa qowl laba qowl ahlucilmigu leeyihiin maxaa ka dhalanaya waa waajib haddii la yiraahdo ka haritaanka wuu dambaabayaa salaadiisu haba asaxde haddii waa sunna mu-akada la yidhaahdo adagna ka haritaanka kuma dambaabayo khayr badan unbaa dhaafaya sida badbaadadu ku jirto waa inaad salaadii tagto kuwa aadka uga hadhi jiray nabiga sal salam waa kii damca inuu xaaba soo guro guryahooda ku gubo qofku inuu meeshaa isdhigo uu lamid noqdo kuwii nabigu yihi alai salatu salaam damcay inuu guryahooda dab ku geliyo salaada jamaacadu ay ka hareen oo kaleeto halkaa qofku inuu isdhigo marna ma haboona masaailka ko iyo tobnaad masaailsha ko iyo tobnaad wuxuu leeyahay masaal nagu soo noqnoqotay weeye ka waran gabdhaha sawirkooda facebooka soo dhiga waxaa maalmahan soo batay in gabadhii xataa iyadoo xijaaban in sawirkeeda la isticmaalo hadallo iyo waxyaabo laga xishoodo lagu dulqoro maadaama gabdhaha sharaftooda ay kulax qabtaan waxaan rabaa masaladan dhowr arrimood aan ugu kala qaadno marka koobaadi gabadha iyadoo life iyo nool inteen laga arka ay bannaaneed cidday u bannaanayd inay sawirkeeda ka aragtana way u bannaanta ciddii iyadoo magaalada socota meel waxbarasho joogta gaadiidka raacaysa ganacsi ku jirta jidka kaga hor timid masaajid u socota ama ka timid ciddii inay fiirisa ay u bannaanaydna sawirkeeda way fiirin kartaa ciddii inay fiirisaa aynan u bannaanaynna sawir iyada ee sawirkeeda inay fiiriso ma banaana haddaynu nidhaahno sawirkii xukumka qofku qaadanayo calaa khilaaf ku jira haddaba mas'aladu dadka fiirinayay gu xiran tahay iyaduba say banaanka u marayso iyadoo sharciga ay banaan tahay weji qaawan ay marto inay meel kala martana wax dhibaato oo diidaya ma jiro taa waa midda koowaad midda labaad haddii si loo isticmaalo ama waxun lagu dul qoro dembiga waxaa iska leh qofka sida xun u isticmaalay ama wax xun ku dul qoray dumar keliya maahe raggii laftiisii baa si xun sawirkooda loo isticmaali karaa waxxun baa lagu dul qori karaa qofka falkaa samaynaya baa dembiga leh qodobka saddexaad ugu dambeeyaay haddii ay fitan saas oo kaleeto badan jiraan saan marar badan nirahno gabdhihiina laga yaabay in magac dil badan lagu sameeyo hadba xadda fitanka ay la eg tahay buu xukunka ku xidhnaanaya hadday haalib tahay wixii haalibkaa ee xumaato ka dhalanayso in la sameeya ma banaana gabdhuhuna si guudaha waxaan dhihi lahaa ka taxadaraan saan magacoodii iyo sharaftoodia loogu ciyaarin dadku waxay iska noqdeen wax walba hadda dad iska rumaysta ma jirto miisaan waxaan kala miisaama dadku yidhaahdaano waxaa la rumaysanay waxaan la rumaysanayn in la kala qaada been fakatayna waxay tidhahdaa run ma gaadho intay gabadhu dhib sidaasa kala kulmi lahayd gabdhuhu wixii dhib ka soo gaaraya inay iska ilaaliyaan maadaama sharaftooda dhaawacmi kartana inay taxadaraan arrin wanaagsan oo laga doonayo wey su-aasha laba iyo tobnaad wuxuu leeyahy haddaan nadar ku gaalgalo kadibna ay igu adkaato oofinteeda maxaan samayn karaa waxaad samayn sida nabig uri alai slat salaam wa kafaaratuhu kafaaratu yemiin kafaara gudkii dhaarta oo kalaad iska bixin oo ahaa faicaamu casharati masaakiin toban miskiin inaad qoodiso waxa dadka dhexdhexaadkaa cunaan rakhiiskan aan ahayn qaaligan aan ahayn ama radbaxaad u gado tobada tobanka qof mid walba wax cawradiisa asturoo salaad ku tukan kara aada u gado ama addoon aada xorayso haddaan lahaynin intaamaadan awoodin saddex maalmood inaad soonto ama ha isku xigta ama ha kala fogaate saddex maalmood saddexda maalmood ilaa aada soontana sida wanaagsan inaad israaciso weeye maadaama riwaayadka qaarkood oon qiraa'ad mutawaatir ahayn ay mutataabicaatan ay ku dareen adiguna aada doonayso wixii aad ka nadartay inaad samayso ajalna aada leedahay kafaara gudka saddex maalmood inaad durbe iska dadejisaa wanaagsan laakiin waa qofkii inta kala waaya ama awoodi waaya su-aasha saddex iyo tobnaad wuxuu yidhi meel ayaan rabaa inaan deyn ka qaato laakiin waxaa igu xeeran xiran shardi ah inaan marka hore accounting furto accountigaas aan muddo sanad ah isticmaalo bil walba aan lacag lagu la lacag dhigtaa marka lacagta accountiga kugu jirto darteed ayaa lagugu ogolaanayaa in deyntaa boqol kun boqol kun haday kugu jirto saddex boqoloo kun baa lagu siinayaa qof kenya joogaad moodaa arrinkaas diinta maxay ka qabtaa intan uu sheegay dhibaato ma laha bangiyadu markii akown aad ka furanayso muddana isticmaalaysa waxay eegayaan qofkan deynka la siinayo dakhli ma leeyahay uu deynta iskaga bixin karo hadhow qof iska gudi kara ma yahay lacagta kugu jirtana dee damaanadii bay noqon kartaa iyo rahankii ay geli kartaa intaa dhibaato ma leh laakiin waxaa muhim inaad hubsato heshiiska lagula gelayaa iyo waxaad soo celinayso ama waxaa kalee lagaa qaadayo intaad qaadatay aan ahayn ma jiraa heshiiskaa kale kolaba qoraalada iyo lagula gelayo kaa dambe si fiican isaga akhri way dhici kartaa inay ku jiraan qodoba xaaraantinimaynaya su-aasha afar tobnaad wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan guursado insha allaahu weli dookii ayaan iiga soo bixin wax macquul ah marka waxaan jeclaan lahaa inaad tawjiihi siiso allaha ku barakeeya qofkani rag iyo dumar miduu yahay ma garanayo guurku dee waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam nimankii gurigiisa yimid ee yidhi qaarkood yidhi guursan maynana wakiil anigu waan guursanayaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii guurku waa baahin naftu leedahay waa sunno nabiyadii laga dhexlayo wanaagsan waa taranka aadamaha waan ku dhiirigelin lahaa qofku inuu guursado garaan dhalinyar hadduu yana ya macshar ashabaabi man istataa minkum ilbaata falyatazawaj guurka xalaasha ee wanaagsan ee xaaraantaad kaga badbaadana nisfu diini waayo taa marka koobaad marka labaad way wanaagsan tahay qofku inuu taxadaro oo qofku nolosha la qaybsanaya reer noqonayaane ilmiya uba dhexmarayaan inuu ka fiirsado oo uu taxadaro laakiin haddana ma aha waswaas inay noqoto bini aadamku qofna dhaliil ma waayo adiguna dhaliil la-aan noqon maysid qofka kalena dhaliil la-aan noqon maayo dhaliishuna soomaalida waxay tiraahdaa qofaad taqaanaan hal ceeb baad kaga tagtaa qofaadan aqooninna labaiyo toban ceebood baad ugu gashaa saas darteed qof ceeb kasalina ma jiro laba arrimood oo asaasiga ahaydee nabigeenu sheegay sal ly slam labada arrimood ilaali diin iyo dabeecad diintuna qofka xuduud bay ku xakamayn dabeecadduna dhaqan maalmeedka iyo nolosha isdameeraheeda iyo duruufaheeda kala duwan iyo dadkii ahalkii iyo qaraabadii iyo dariskii ahaa bay dabeecaddu la dhaqankooda wanaajin haddii aad rag tahayna nabig alay slam wuxuu yihi fadfar bidaati diini waalkhuluqi taribat yadaak haddii aad rag taha dumar tahayna wuxuu yihi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu waxa u wanaagsan qofka qiimihiisu waa diintiisa iyo dhaqan wanaagiisa labadaasaa ugu muhiimsan kadib intaa wixii ka badan labadaa markaad hesho wixii kale waa ziyaadatu khayr iyo dheeraad saasaan kula talin lahaa qofkaad guursanaysana qof ahludiina ah ha noqdo dabeecad wanaagsanna ha noqdo saasaan rajaynayaa dardaarankaa nabigu kugu filan yahay sal alla alay salam baaristuna iyana waswaaskaa noqonin oo marka dambe meel baad madax madax u dhici ama guurkao dhan baabaad ka zaahidi saailka shan iyo tobnaad wuxuu leeyahay qof baa biyaha shahwada ee laga qabaysto aan ogeyn in laga qabaysta inay waajib tahay in laga qabaysto inay waajib tahay aan ogeyn maadaama uusan ogeyn in laga qabaysta ay tahay uu isaga tukan jiray intuu iska weysaysta keliya saasuu moodayay muddo kadib buu ogaaday salaadihii tegay muxuu ku sameynayaa dabcan masalada sidan oo kaleetihii oo masalo khilaaf ka jiro laakiin dadku waa laba qayb baa laisku khilaafsan qayb layskuma khilaafsan qofkan inuu ogaado qofay suuragal u ahayd ma yahay oo ma isagaa waxbarashadii dayacay oo meel dad muslim uu dhex joogay culimmadii baa joogtay waxyaabaha waajibaadka caynta ee salaada iyona ina barto qof walba waajib bay ku tahay mise waa qof aan culimmaba helin oo meel cidlaa ah joogay oo baadiye kafo ku koray ama marnuu soo islaamay qofku hadduusan fursad uu ku barta helin oo culamo helin waddada waxu sheega uusan helin cudurdaar buu leeyahay qada lagama rabo khilaafku saasaana kuma jiro haddii uu qofku helay laakiin isagu dayacay dabcan dayacadii uu ku dambaabayaa kadib ma qadaynaya masale khilaaf ka jira culimmadu laba qowl bay leeyihin wuu qadaynaya wixii oo dhan iyo salaadihii iyo jahli hadday ahayd ma qadaynayo midkee baa xoog badan daliil ahaan midka dambaa xoog badan oo qada inaan lagu lahayn hadday jahli darta ahayd nabig ala sl slm ninkii almusii fii salaati xadiidka wareer bukhaariiyo muslim ninkii salaadda sida khaldan u tukanayay inay ka asaxaysa moodayey waa kii yihi salli fa lam tusalli tukan maadan tukan waa soo tukaday waa kusoo noqday tukan maadan ku celi nabigu markii uu salaada baray salaadihii tagay uu saa u tukanayay dee qada ma dhihin haddaba salaadii xukunka qofku ogaaday waktigeedoo jooga taun buu tukan marka camaar ibni yaasir iyo cumar bnu khataab janaabadu ku dhacday ee cumar uusan ogeyn in la tayamumo camaarna uu ogaa in la tayamumayo guud ahaan laakiin qaabka loo gebagabaysanayo uusan ogeyn ee si khaldan u gebagabaystay camaarna tukaday cumarna uusan tukan midkoodna soo qadee salaadii lama dhihin gabadhii nabigu u timi sala allahu aley wasalam ee ti rasuulka ilaahay ah, dhiig baa igu dhacay dhiig furanki ay moodaysay kii caadada ahayn oon la tukan karin oo muddo aynan tukanin nabigu salaadda si ay u tukan lahayd inay ka qabaysato u sheegay salaadii hore soo qadla ma dhihin jahligu cudurdaar buu leeyahay xakaamta in badanoo camaligeed ah sailka lix iyo tobnaad wuxuu ina leeyahay waa qof raga wuxuu uhi xaaskay waxay isticmaashaa waxyaabaha dhalmada ka hortaga ee garabka la geliyo markii la jeexo maanaa bishiiba mar toddobaad baa koolla saaraataa buu leeyahy ku dheganaataa usbuucaasna lagama fujin karo qabayskiisay uga qabaysanaysaa haddii kooladaa marka la saaray haddii laga fujiyo ay dhibaato xanuun ku daahayo ama boogtii xumaanaysa ama dhib ka soo gaarayo inta kale waa la qabaysan iyadana korkaa laga masixi kadibna waa loo gabagabaysan haddii ay dhib soo gaarayo qoyaankaasiba dhibayana inta kalena waa la dhaqi kadibna waa la gabagabaysan masaa'il waxaa masx aljabiira iyo tayamunkii gabagabaysigeedii masaa'ilkii haway masaa'ilka toddobiyo tobnaad wuxuu leeyahay qofkani wuxuu leeyahay toddobiyo tobnaadi wadamada yurub mid kamidaan aan ah jooga dhalashadoodana waa haystaa ma ka qaybgeli karaa doorashada masaladu masale yurub ma ahane qofku waddan gaala hadduu joogo doorashana ay ka dhacaysaa ma ka qaybgeli karaa waxay ku xiran tahay maxaa maslaxada oo ku jira ka qaybgalkii hadduu khayr badin karo ama shar yarayn karo uu ka qaybgeli karaa haddii laba nin oo tartamayso kala shar badan ay dadka muslimiintii kii sharka yaraa ay u codayn karaan haddii labada nin ee tartamaysaa ee xilkaa u tartamaysa midkood muslim yahay oga nacfi badan yahay ama mid toosa ha noqda nacfigu ama mid dadban ha noqdee way u codayn karaan waxay ku xiran tahay maslaxaddu ma ku jirtaa muslimiintana markaasoo kale waxaa fiican inay erey midaysan ama isu dhow yeeshaan qofkuna dadkaa muslimiinta ee isu dhowee danta guud ka shaqaynaya uu codkiisa dhinaca mariyo haddaan wax maslaxoo ka dhalanaysa iyo wax mafsadoo ku yaraanaysa ay jirinna de wax macnaad uga qayb gashaba ma laha saailka sideed iyo tobnaad wuxuu ina leeyahay waxaan ku weydiin lahaa xadiiska ka hadlaya ibnu sayaad kelimadii nabigu u qariyee dukhaanka ahayd dukuy wa duku isna u dhihi doonaay sidee buu ku ogaaday shayaad shaydaa shayaadiinta iyo qariinka kula socda qaala qariinuhu ilahay qur'aan ku yihi suuratu qaaf oo kaleeto qofka la socdaan qofka waxa naftiisa ku wareegaya ma ogaan karaan ogaanshuhu markay ogaanshuhu dadku hadday shayaadiin iyo jiman la shaqaystaan mararka qaarkood waxa nafta ku wareegaya waxbay ka ogaan karaan way qiyaasi karaan kahaanadu iyo shayaadiinta lala shaqaystaay mar bay waxyaabahaasoo kale qiyaasi karaan qiyaastaa marna way asiibi karaan marna way ku khaldami karaan ibnu siyaadna kuwaa unbuu kamid ah walidaalika markuu wixii qiyaasay huwa dukhuu yihi ikhsa falan tacduwa qadraka buu nabigu yii alayh isalaatu wasalaam su-aasha ugu dambaysa qofkan wuxuu leey waxaan ahay gabar hooyadii keligay bay dhashay wayna dhimatay allahu naxariisto waxay ka tagtay lacag waxayla dhexlay walaalaheed waxaa jiray dayn maqnayd oo aan dib ka helay idana ma layla dhexlayaa jawaabtu waa haa daynta maqan iyo xoolaha markaa joogaay isku xukun wey hadday walaalaheedu abtiyadaa kuu cafiyaanna waa xaqooday kaaga tanaasuleen ay kuu cafiyeen haddii kalena basantajkii iyo qeybtii ay kuu hore ku lahaayeen mid u dhiganta ayay tan dambena ku leeyihiin sidii tii hore laydinku qaybiyey baad raacin qaybtoodana iyagaad ku wareejin intaas sagaal iyo tobankaas su-aalood ayaynu kusoo gabagabayneynaa xalqadii tobnaad toddobaadkan iyo su-aalaha facebook intaan xalqadda soo socotay ko tobnaad isaga iman doono sidaa iyo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu